بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين kitaabkii jawaahir albukhaari ayaanu ku jirnaa weli can abi saciidin alqudriy radia allaahu canhu ana rahdan koox oo min asxaabi rasuuli illaahi rasuulka alle asxaabtiisa markaa ka mid ah raatigan ilaa soddon nin bay ka koobnaayeen yaa intalaquu way tageen fii safaratin safar oo saafaruuhaa ay u safartameen xataa nazaluu ilaa ay ku degeen bixayin qabiil oo min axyaa'i alcarabi carabta qabiilooyinkooda ka mid ah qabiil qabiilooyinka carabta ka mid ah ayay ku degeen fastadaafuuhum way soori weydiisteen macnaha way martiqaad weydiisteenoo raashin bay ka codsadeen faabow way diideen an yudayifuuhum inay marti sooraan inay marti qaadaanna way u diideen fa nubiqa waxaa la qaniinay sayidu dalika alxay qabiilkaa asaga ah sayidkoodii iyo kii u weynaa ayaa la qaniino bahalaa qaniinay fasacuu markaasay u socdeen fasacuu way socdeen oo waxay kula socdeen baa la yidhi lahu asaga bikulli shay-in shay walba oo daawo ah laa yanfacuhu waxse uma terin wixii ay ku sameeyeen dhammaan uma anficin laa yanfacuhu shay shayna uma anficin qaala bacduhum qaarkood baa waxay dhaheen low ataytum haddii aad u tegi lahaydeen haaulaa'i arahad jameecada ama kooxdaas alladiina kuwaasoo qad nasaluu soo degay bikum adinka oo aad wax waxweydiin lahaydeen falacallahu waxaa la arkaa an yakuuna inuu ahaado cinda bacdihim qaarkood agtiisa shay-un shay oo boqorka anfaca sayidkeenna wax anfaca in qaarkood agtooda laga helo ayaa suuragal ah bay dadka qaarkood yidhaahdeen fa aatowhu way u yimaadeen faqaaluu waxay dhaheen yaa ayuha rahqu jameecadaanay ina sayidanaa sayidkeennii ayaa ludiqa la qaniinay fasacaynaa lahu waan u samaynoo waan kula soconoo waan u cararnay asaga bikulli shayin shay kastoo lagu tabiibo laakiin laa yanfacuhu shay waxba uma anfacin ee fa hal ma ahaaday cinda axadin axad minkum adinka idinka mid ah agtiisa shay-un shay anfacaa oo boqorkan nala ka qaniinay aan u samayno qaala bacduhum fa qaala bacduhum qaarkood baa waxay dhaheen bacdigan waxaa lagu tilmaamaa abi saciid laftigiisa inuu ahaa nacam buu yidhi haa wallaahi baan ku dhaartaye innii anigu la raaqin waan tufayaa keliya walaakiin wallaahi baan ku dhaartaye laqadistad wuxuu yidhi <clears throat> haa waan ku tufayaa laakiin laqad istadafnaakum laqad istadafnaakum waan idin martiqad weydiisanay istadafnaakum falam tudayifuunaa manana martigelinin oo waad noo diideen famaa ana aniguna mi'ihi buu yidhi abi saciid biraaqin mid idinkugu tufaya lakum adinka xataa tajcaluu ilaa aad noo yeeshaan lanaa annaga juclan jucli inaadna siisaan ujaro ilaa inaad xoolo nagu siisaan tufitaanka maahine anna ma idinku tufayaduu yidhi abi saciid fa saalaxuuhum waxay kula heshiiyeen sidii loo gorgortamayay gorgortanka uu u socday baa waxaa laysku afgartoo lagu heshiiyey calaa qatiicin oo min alghanami waxoogaa ari ah qatiic macnahaas ee waxay ku heshiiyeen soddon neef oo ari ah soddon neef oo ari ah fantalaqa wuu tegay abuu saciid oo wuu raacay fajacala wuxuu guda galay yadfulu inuu ku kutufahayo wayaqra'u uuna ku aqrinayo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaan alraxiimi maaliki yowmi اddiin wa suuratu faatixa xataa ilaa laka'annamaa aad moodo boqorkii markii lagu akhriyey nushita in laga furay min ciqaalin dabar xarig dabar ah oo ku xirnaa oo laga furay yaad moodaa macnaha xarig mashduud ahoo saa loogu adkeeyey wuu booday macnaha riwaayadaha qaar waxay dhaheen tiramaysan sheegin sida riwaayadan oo kale qaar baa saddex mar tilmaantay qaarna toddoba say noqoto faatixuu ku akhriyey faintalaqa wuu tegay yamshii asagoo soconaya waa sayidkiiye maa bihi qulbatun asagoo wax cidlo ah aysan markaa ku sugnayn macnaha wax cillad ah ama xanuun ah amase wax dhibaato ah asaynan markaa ku sugnayn qaala boqorkii ama sayidkii wuxuu yidhi fa awfuuhum u oofiya juclahum mushaharkooda war waxaad kula jucultanteen ood kula heshiiseen siiya alladii jucligaasoo saalaxuuhum calayhi aad kula heshiijanteen waxaad ku heshiiseen oo xoolo ahaa siiya oo u oofiya <clears throat> soddon neef oo ari ah ayaa loo soo tiriyey qaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen aqsimuu noo qaybiya bay dhaheen qaybsada war aan qaybsano waa khaniimo annaga dhexdeenna ahee fa qaala aladii kii raqaa tufay waa abi saciide wuxuu yidhi laa tafcalu warsaaha samaynina xataa na'tiya ilaa aan ula tagna rasuulkii allah sala allahu calayhi wasalam oo fanadkura lahu aan u sheegno alladii kaana wixii ahaaday sababtay ku timid iyo sida loo soo kasbay xoolahan aan horta nebiga u sheegno oo fanandura aan fiirino maa ya'murunaa wuxuuna amri doono armaysan xalaal ahayn armuuna canaantaa armuuna dhahaa maxaad u yeesheen sidaan ha cunina bal horta nebiga aan u tagno oo aan u sheegno arrinta say tahay kadibna aan fiirino wuxuuna amro sidii bay ku heshiiyeen faqadimuu way u soo galeen calaa rasuuliillaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama fadakaruu lahu way u sheegeen fa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulkuna wuxuu yidhi wamaa yudriika maxaa ku ogaysiiyey abaa saciidow annahaa ruqya faatixadu inay tufid tahay war yaa ku ogaysiiyey war faatixada waa wax laysku tufo waa xaqiiqee yaa kuu sheegay asabtum war waad asiibteen sidii la rabay ayaad yeesheene aqsimuu qaybsada oo wadribuu lii ii yeela anigana macakum micigiina bisahmin qayb qaybtaygu darabuu dha anigana rasuulka sala allahu calayhi wasalam baabu alkahaanati kahaanadii ayay baab u tahay kahaanadii ayay baab markaa u tahay <clears throat> kahaanadii baabkeedii waayo waxay baab u tahay qofka kahaanada sameeya iyo walacadwa cudur isku daarashada iyo wa shurbi sunta cabitaankeeda intaa ayuu baab u yahay can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tidhi sa'ala rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay ayaa su'aalay naasun dad baa su'aalay can ilkuhaani kaahiniinta kaahin waa qof kasta oo qeyb sheegta ama sixir ha sameeyo ama xidigaha ha fiiriyo ama dhulka waxa ku dhigo ama qaxwo waxa ka fiiriyo ama tusbax ha lulo ama foox meel ha ku shudo ibine kaahin baa la yidhaahdaa faqaala sala allahu calayhi wasalam rasuulkuna wuxuu yidhi laysa bishay wax uu yahay ma jiro kaahinka ha ka cabsanin wax uu yahay ma jiro buu dhahay rasuulka sala allahu calayh wasalam laysa bishay shay uu yahay ma jirto faqaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow macnaha waxay u tilmaamayaan ama ay rabaan inay nebiga u sheegaan waxyaabo ay markaa ay ku arkeen innahum ayagu yuxaddiثuuna axyaanan waxbay sheegaan kolkol ama marmaroo bishay'in shay bay ku hadlayaan fayakuunu xaqan run buu noqonayaa faqaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi tilka taa aad u jeedaan ee runta noqotay alkelimatu waa kelimadii min alxaqi xaqa ka ahayd yakh taasoo yaxfaduhaa uu ka soo dhegaystouu ka soo xafiday min aljinn jinniga ayaa kor ka soo xafidoo oo ka soo maqlay markaa kadib markaa kadib uu ka soo xafiday fayaqiruhaa wuxuu ku sugay uu ku soo tuuray fii uduni waliyihi weligiisa dhegtiisa weligu waa saaxiibkii ilan kaahinkan jinni buu saaxiib leeyahay fayakhlituuna kolkaasaa waxay ku daraan macaha kelimada micigeeda mi'ata kidbatin boqol been ah halkii kelimo oo runta ahayd ee shaytaanku uu intuu korkiisa ka soo maqalsiiyey jinniga shay ee kaahinka dhegtiisuu ku soo tuuray tiibay boqol been oo naftooda agteeda ka ahaatay ku darayaan wa can abi hurayra radi allahu canhu can اnabiyi sal allah alayh wasalam qaala wuxuu yihi nebiga laa tuuridu almumarad qofka xanuunsan calal musixi qofka caafimaadka qaba yuusan la aroorin yuusan la aroorin oo macnaha waxaa dhici karta in loola jeedo yuusan la seexanin meel oo hadhow uu asiibo maradkii asaga ahaa sida waxay la mid tahay xadiidkii majduunka ahaa sida libaaxa looga cararo uga carar macnaha inkastoo shay kasta qadaa iyo qadar ilaahay yahay haddana inta badan waxaa la tilmaamaa cudur isku daarasho inuusan jirin laakiin marka sidaa la leeyahay amase ka iska ilaali in laga wado kolley qadarka alla sidii alle ugu talagaluu u dhacaa si hadduu qofka naftiisa aysan waswaas u gelin haddaad iska ilaalisuu kugu dhaco qofku in badan buu qancaya laakiin markaad salaanto oo aad kuwaabku wax ku caba aad ku cabto cunficii ku yimaado hebel baa igu daartad leedahay hebel baa saa i yeelay tii markaa la diidayaa wa canhu aydan can ilnabiyi qaal man taradda <clears throat> man taraddaa qofkii iska soo tuura min jabalin buur oo faqatala dila nafsahu nafsadiisa fahuwa fii naari jahannama asaga naarta jahanamuu dhex ahaanayaa naarta jahannamo ayuu dhex ahaanayaa yataraddaa fiiha waana iska soo tuurtuurayaa naarta dhexdeeda khaalidan xaal uu yahay kii ku waaraya mukhalladan lagu waarinayo fiiha gudaheeda abadan weligii man taxasaa qofkii ka bada awa summan sun oo faqatala nafsahu naftiisa dila awa gabdhihii nimankii ay jeclaayeen loo diiday qaar baa sun caday qaar baa waxay cabeen karool karoolkiska iyo daawo qasiilka qaaraa sunta dhilmaayada qastay liajli see laygu diidi karaa jaceylkeyga washii dhibaato badan waman taxasaa summan oo faqatala nafsahu naftiisa dila fa sumuhu suntiisu fii yadihi gacantiisay ahaanaysaa yataxasaahu wuu ka kabanayaa fii naari jahannama khaalidan mukhalladan asagoo ku waaraya laguna waariyey fiiha naarta gudaheeda abadan waman qatala nafsahu qofkii nafsadiisa ku dila bixadiidatin bir waa bastoolad ama waa midi iyo wixii markaa la mid ah fa xadiidatuhu birtiisii uu ku dilay naftiisa fii yaddii bay ahaanaysaa gacantiisa gacantiisa ayay ahaanaysaa oo ay ku jiraysaa yajaa'u bihaa wuu ku durdurayaa marka mar kasta wuu isla dhacayaayo wuu ku durayaa fii naari jahannama asagoo ku jira isla dhacayaa mar walba wuu isku dhufanayaa khaalidan mukhalladan fiiha abadan asagoo weligii ku waaraya meesha meesha meel uu ka soo baxaya markaa ma ahee wuu ku sugnaanaya baabulibaasi iyo waalizaari iyo waalkhuyalaa waa labiskii iyo hoosguntigii ama macawistii wax kasta oo hoos lagu xirtaa la yidhaahdaa izaar xataa gorgoradda waa la dhihi karaa iyo waalkhuyalaa isqaadqaadka iyo kibirka qaala allahu tacaalaa qul dheh man xarama yaa xaaraantinimeeyey ziinat allaahi ilaahay ziinadiisa allatii taasoo akhraja uu u soo bixiyey licibaadihi addoommadiisa asalkeeda dharka ilaahay baa noo soo dejiyey yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaari saw'aatikum addoommadiisa uu markaa u soo dejiyey wa qaala alnabiyu nebigana wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam kuluu cuna washrabuu caba watasaddaquu sadaqaysta min hayri israafin si aan israaf iyo xadgudub ku jirin walaa makhiilatun si kibir ahna aysan markaa ku sugnayn makhiilada macnaha waxaa loola jeedaa waa mujaawasatilwaxaa loola jeedaa takabur la'aan kibir la'aan macnaha wa qaal ibni cabbaas wuxuu yidhi kul maa shi'ta cun waxaad doonto walbas xiro maa shi'ta waxaad doonto maa akhda'adka itnaan haddii maa akhda'adka maa akhda'adka macnaha intii aad tahay macnaha maadaama tajuusu in allaale inta aad gafayso oo aadan ku soconaynin itnaani labo waa sarf iyo mukhin waa mukhaylo wax layidhaahda isqaadqaad kibir iyo xadgudub labadaa intaad gafaysoo ka leexanayso cun cab xiro sadaqayso wa can abi hurayra radi allahu canhu can اlnabiyi qaal maa asfala waxay ka hoos maraa min alkacbayni aanqawyada oo min alisaari husguntiga ama surwaalka ama dharka ah fa fi naari naartay dhex ahaanayaan wa canhu ayda radi allaahu canhu qaala qaala اnabiyu sala اllahu calayhi wasalam ow qaala abulqaasim waa rasuulkee sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi baynamaa wakhti rajulu nin yamshii uu socdo fii xillatin dhar bilad ahoo isku joog ah yucjibuhu ay cajabgelinaysa nafsuhu nafsadiisa uu aad e iskula yaaban yahay murajilin shallaysan yahay jummatahu ee timihiisa id khasafa allaahu bihi ilaahay baaba la gooyey dhulka fahuwa yatajaljalu wuu tiimbanayaa oo hoos buu ku sii soconayaa ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaama laga gaaro wa can salama radia allaahu canha qaalad waxay tiri istayqada alnebiy nebigaa kacay sala allahu calayhi wasalam oo ka kacay habe hurdo min alleyli habeenkii isagoo yaquul dhahaya laa ilaaha ila allah ilaahay mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa ma jiro maada unzila maxaa la soo dejiyey allaylata caawa oo min alfitnati fidna ah maadaa unsila maxaa la soo dejiyey oo min alkhasaa'ini kaydad ah man yuuqibu yaa ii kicinaya oo ii toosinaya sawaaxib alxujuraati sawaaxiba alxujuraadka yaa ii kicinaya waa ummahaatu mu'miniinku ula jeedaa gabdhaha qowladaha jiifa yaa ii soo kicinaya say u tukadeen kam min kaasiyatin badanaa oo badanaa meeqo kaasiyo ah oo dhar qaba fi dunyaa adduunka caariyatin ku qaawan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo qaala allaahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi mukhayiran asagoo dooransiin gelinaya aswaajahu nebiga xaasiskiisa sal allah calayh wasalam bayna addunya waalaakhira adduun iyo aakhiro ayadoo la kala dooransiinayo yaa ayuha alnebiy nebigaanow qul dheh liaswaajika xaasaskaaga in kuntunna haddii aad tihiin turidna kuwa doonaya alxayaata addunya nolosha adduunka iyo wasiinatahaa quruxdeeda fatacaalayna kaalaya umatic kunna halaydiin mataac siiyee wa usarrixkunna hana waa laydin dirayaa macnaha saraaxan diritaan jamiilan ee wanaagsan wa in kuntunna haddiise aad tihiin turidna allaaha kuwa ilaahay doonaya wa rasuulahu iyo rasuulkiisa waaddaara alaakhirata iyo daarta dambe fa ina allaaha ilaahay acadda wuxuu u diyaariyey lilmuxsinaat muxsinaadka oo minkunna adinka idinka mid ah minkuna ajran caliiman ajir weyn buu u diyaariyey baabu اljuluusi fadhi lagu fadhiista cala alxasiiri dirinta korkeeda baabkeedii waaye ma bannaan tahay in dirin lagu fadhiisto xasiirka <coughs> inta badanna waa marka laga sameeyo calaymaha iyo laamaha timirta can caaishata radi allahu canha ana اnabiya sala اllahu calayh wasalam kaana wuxuu ahaa yaxtajiru yaxtajiru mid taxjiiriya xasiiran gogol xasiirka waa dirinta ayuu nebigu sala allahu calayh wasalam xujra ka samaystay bileyli habeen bileyl buu ka samaystay xujrad ahaan iyo qowlad fa yusallii waa ku tukanayey wayabasutuhu binnahaari maalintiina wuu fidsanaayey nebiga sala allahu calayh wasalam wuxuu ixtijaarsaday xasiir habeenkii waa ku tukanaa maalintiina wuu fidsanaayeyo fayajlisu calayhi wuu ku fadhiisanaayey fa jacala annaasu dad baa waxay guda galeen yafuubuuna inay ku soo ururaan ila alnebiy nebiga sala allahu calayhi wasalam yafuubuuna macnaha dad baa waxay guda galeen inay u soo kulmaanay ku soo aruuraanay u yimaadaan nebiga oo fa yusalluuna bisalaatihi salaaddiisa ay tukadaan inay macnaha ku daydaan habeenkii waa taraawiixdee xataa kafaruu ilaa ay soo bateen fa aqbala wuu soo qaabilay nebiga oo wuu u yimid faqaala wuxuu ku yidhi yaa ayuhannaasu dadow khuduu ka qaatoo ka sameeya min alacmaali camallada maa tutiiquuna waxaad kari kartaan fa ina allaaha ilaahay laa yamallu ma noogee ilaahay daali maaya xataa tamallu ilaa aad noogtaan wa inna axabba alacmaali camallada kuwa loogu jecel yahay ila allaahi ilaahay xaggiisa maadaama qofku wuxuu daa'imi kara waaye wa in qalla haba yaraadaane wax yar oo la daa'imi karaa ilaahay jecel yahay baabu almutashabbihuuna biاnnisaa'i kuwa isku shabaha ee iska dhigdhiga dumarka ayuu baab u yahay can ibni cabbaasin radi allaahu canhuma qaal lacana rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu lacanaday sala allahu calayh wasalam almutashabbihiina kuwa iska dhigdhiga min alrijaali ragga ka mid ah binnisaa'i haween iska dhigdhigo qaar ragga ka mida dhiga durta silsilad gashta faraati dahaba ugu jira iyo walmutashabbihaat kuwa mutashabbihaadka ah oo iska dhigdhiga min annisaa'i dumarka xaggood ahoo birijaali ragga markaa isku qaab ekeeya kuwaana rasuulku wuu lacanaday sala allahu calayhi wasalam oo waa waa dumarka ragga iska dhiga timahay jartaan surwaalay gashtaan funaanad bay xirtaan qaar gabdhihii ka mid baa surwaale sboortiya xirtay sannadaha saasay markaa ku socdaan baabu qasi shaaribi shaaribta oo la gaabiyo ama la gooyo baab u yahay can abi hurayra radi allahu canhu qaal samictu nabiya baan maqlay sala allahu tacaala calayhi wasalam oo yaquul dhahaya alfiqratu diintu khamsun waa shan shan way ka badan tahay oo shan baa ka mid ahaa loola jeedaa alkhitaanu waa gudniinka waalistixdaadu waa basaasida oo layska xiiro xidaadka waa timaha hoose oo markaa layska xiiro wa qasu shaaribi shaaribta oo la gaabiyo wa taqliimi adfaar cijyaha oo la gooyo ama la guro iyo wa nadfu libid kilkilaha timaha ku yaaloo la shafo la gooyo ayagana wa taqliimu aladfaari cijyaha oo layska jaro iyo wa nadfu eh, alaabaatu kilkilaha oo markaa la guro timaha ka soo baxa can cabdullaahi bni cumar radia allaahu canhuma can ilnabiyi sala allahu calayh wasalama qaala wuxuu dhahay nebiga khaalifuu war khilaafa almushrikiina mushrikiinta oo wafiruu sii daaya allixya garka waxfuu hoola xiira ashawaarib shaarbiyaalka yaa lagu karaa maanta garhkii baa la xiirayaa shawaaribtii waa la daynayaa waa sidii majuus waa sidii yahuud rasuulkana khilaafa ayuu leeyahay qaaraaba soo boodo garkii iyo shaaribtii baanu xiirnay nebigu soo ma diidin in garka la xiro shaaribta la daayo labada waa xiiru ku leeya maanta maxaa dadka necbaysiiyey sunnada nebiga sal alla calayh wasalam waa dhibaato aad iyo aad u weyn maantana waaba suuragal inaan shaqo lagu siinin haddii garkuugu yaalo meel halis lahaa la marayaa wa kaana ibnu cumar wuxuu ahaa idaa xaja markuu xajinayo aw ictamara ama uu cimraysanayo wuxuu ahaa qabada mid qabta calaa lixyatihi garkiisa garkiisa ayuu qaban jiray famaa fadula akhadahu wixii bannaanka u baxo fadliyoobaa wuu goyn jiray saas intuu u qabta garkiisa wuu saa u jiri garweyn buu lahaa wixii gacanta hoos ka maraa ayuu markaa goyn jiray midaan gar lahayn maantaa kuu imaanaya ibnu cumar baa qaban jiro oo goyn jiru kule horta inta ibnu cumar xataa yeela bal horta xataa goy inta hoosee sidaa darteed wuxuu leeyahay malaha gar malaha shawaaribda intaasay taagan yihiin hanqaraarima aa la yidhaahdaa faranfariyad u marka gobol ka mid ah caanaha uu cabay uga dhexdhex jirtaa subxaanaka yaa raxmaan sidaa darteed baa loo baahanya in aada loo dadaalo can abi hurayra radia allahu canhu qaala qaala nabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ina alyahuuda yahuud iyo wanasaara nasaara laa yasbiquuna ma cilaantaane fakhaalifuuhum khilaafa idinka gerka ma marsadaan ee sabqiga ee cillaanka ayaga khilaafa buu yidhi baabu sifaati rasuuliillaahi sifooyinka rasuulkii alla can anas ibni maalik radia allaahu canhu qaala kaana rasuulku wuxuu ahaa sala allah calayh wasalam laysa ma ahayn bitawiili mid dheer albaa'ini ee baxay dheerow dhuglaa dadkay dhahaan macnaa iska dheeraado iska baxay ma ahayn baa'inku waa dheeraanta aad u dheer walaa bilqasiiri ku gaabanna ma ahayn walaysa ma ahayn bilabyadi mid walaysa ma ahayn bilabyadi mid cad alamhaqi amhaq ah macnaha caddaanta amhaqa ah waxaa loola jeedaa waa caddaanta khaaliska ah ee aan ku tashwiishinayn oo aan ku dhex jirin xumur xumur iyo guduudguduud iyo kaa aan markaa ku dhex sugnayn kaasaa markaa loola jeedaa caddaanta idan waxaa la rabaa oo loo baahan yahay inay noqoto oo fii weliba caddaanta guduudka ku dhex jira ee caddaan iska cadnaho xaaladda noocaas ah markaa ma ahayn walaysa bilaadam walaysa bilaadam ma ahayn walaysa biljacd mid jacdina ma ahayn walaysa bilaadami mid aadam ah markaa ma ahayn aadamka macnaha waxaa loola jeedaa ma ahayn timihiisa rasuulka sal allah calayh wasalam mid ma ahayn walaysa bil'aadam mid oo macnaha midabkiisu uu yahay maariin macnahaasaa ma ahayn oo madow xigeen ah walaysa mana ahayn biljicdi mid timo adag rasuulka sal allah calayhi wasalam alqatatu oo timihiisu ay aad u adag yihiin qatadka macnaha waa shadiid oo aad u timo adag ma ahayn rasuulka sal alla calayi wasalam sida filfishoo kale walaa bisabti mid timo jilcanoo timihiisu ay aad u jilcan yihiina ma ahayn oo markay dabeeshu timaaday kala tuurtuurayso bacaثahu allaahu ilaahay wuxuu ku soo saaray calaa ra'si arbaciina sana afartan jir fa aqaama wuxuu joogay bimakkata maka cashara siniin toban sano wa bilmadiinati cashara siniin madiinana toban sano wa tawafaahu allaahu ilaahay baa oonsaday calaa ra'si sittiina sana lixdan jir asagoo ah asagoo sittiin jir ah ayuu nebigu oonsaday alaaan wa sittiina sanana wuu noolaa sida riwaayadaha qaar ay tilmaameen oo makuu saddex iyo toban sano joogay tobanna markaa madiina macnaha nebiga sal alla calayh wasalam toban wuxuu joogay madiina saddex iyo tobanna wuxuu joogay emaka waa saddex iyo labaatan ilaa afartan sano oo lagu soo saaray waa saddex iyo lixdan bay markaa noqonaysaa walaysa ma lahayn fii ra'sihi madaxiisa iyo wa lixyatihi garkiisaba cishruuna shacratan labaatantin tin oo cad timo yar yaroo iska cadcadaaday wuu lahaa laakiin muusan badnayn haddii la tiriyo cishriin bayda ma gaaraynin baabu limtishaad imtishaadka ayuu baab markaa u yahay can sahl bin sacad anna rajul nin ninbay talaca taalacday oo soo fiiriyey fii xijrin qowlad oo fii daari nebiy nebiga daartiisa ahayd sala allahu calayh wasalam waannebiyu nebigana yaxuku ra'sahu madaxiisa uu ku xoqayo ku shalaysanayay bilmadara madaro ayuu nebigu haystay sala allahu calayh wasalam madaradu waa shanla loola jeedaa ayuu ku shamaysanaya faqaala sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi low calimtu haddaan ogaan lahaa annaka adigu tanduru inaad ma soo fiirinayso latacantu waan duri lahaa biha shanladan fii caynika ishaada inamaa jucila alibr idanka waxaa loo sameeyey min min qibali alabsaari indhaha xaggooda macnaha indhaha inaysan wax arkin ayaa la rabaa haddaad inta albaab galacan isti'daan qaadato hoodii aad leedahay dadkana duleelkii albaabka buqaad ka soo fiirinayso muxuu isti'daan ku taray waa ma jirta marka wabillaahi towfiiq